isiiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal wilkiinba meeloo joogtaan si walbaad inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka knn wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh waxay ku aasaasan tahay shan labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanadda laba kun barnaamijka kulanka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hogaamiyaasha ururada islaamiga ee xisbullah xamaas iyo islaamik jihaad oo kulan ka yeeshay xaaladda sii xumaanaysa ee khaza xilli duqeymaha maamulka yuhuudda ay socdaan tirada dhimashada dadka falastiiniyiintuna lix kun ku dhowdahay ruushka wuxuu isku diyaarinaya leeyahay inuu ka baxo heshiiska nukliyarka inaan la tijaabin karin ay horey u galeen dalalka haysta hubkan waxgumaada iyana waan soo qaadan doonaa duqeymo maamulka yuhuuddu ay ka fuliyeen qeybo ka mid a ah koonfurta siiriyan waxaa ku dhintay askar siiriyaana iyana waad maqli doontaan qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixinna gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee ku soo dhawaada mar kale barnaamijka kulanka k nn dhigitaan abmayso elisa waxadnaa wiliisiyo nabunabunamaya naftamuufitigittaan abmayso elisa waxadnaa wiliisiyo nabunabunamaya بعد ونارك waa nagi adduunyadu waa nuur galgacal kuyen ruroy waa nuur galgacal kuyen steexoy sidaan kuugu nabanahay haddaad iigu mudan tahay amaad iigu nugushahay eree kale ayaa laisdhaafsaday heystaan ay ku luuqaynayaan allah u wada naxariistay fanaaniinta maxamed sulaymaan iyo sidoo kale xaliimo khaliif magool waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka keyene maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya ma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn cisiiya shaarafci heeda hohoyaday timaha daabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya e subaho bulshadu ka dhex hore ee barnaamijka kulanka ayaan guda galana aynu ku bilownay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo furayay kalfadhiga saddex iyo kontonaad ee golaha wakiilada puntland ayaa markaa wuxuu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo uu kaga hadlay xaaladaha siyaasadeed ee guud ee dalka si gaara puntland iyo arrimaha ku aadan khilaafka kala dhexeeya puntland madaxtooyada soomaaliya siciidani oo ah hoggaamiyaha puntland ee wakhtigiisu uu gabagabada yahay waxa uu markaa sheegay in heshiisyadii horey u gaareen xubnaha golaha watashiga qaran oo aysan qayb ka ahayn puntland uu tilmaamay inay markaa halis ku yihiin siduu hadalka u dhigay marka la eego geedi nidaamka federaalaynta dalka iyo xasiloonida dalka sidoo kalena ay horseedi karaan sida uu sheegay dhibaatooyin haddii aan markaa laga gaarin oo aan xal loo helin waa kan hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni oo arrimahaasi ka hadlay dowladda puntland waxay ilaa iyo sanadkii laba kun iyo tobankii qeyb weyn oo ah ka ah qaadatay geedi socodkii federaalka gaar ahaan shirarkii kala duwanaa ee garowa wan garowa tuu iyo heshiiskii gaalkacyo ka sokow dadaalladaas ay puntland gelisay dhiska soomaaliya waxaa xusid mudan in mar kasta ay dowladda federaalka iyo puntland ku kala aragti duwan yihiin tubta dhammaystirka qodobada hortobinta u leh dhammaystirka hannaanka federaalka waxaa nasiib darro ah in xukuumadda hadda xilka haysa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay si bareer ah uga leexatay hannaankii federaalka dalka uuna meesha ka saaray dastuurkii lagu heshiiyey ee keliya u baahan dhammaystirka warmutiyeedkii shirkii madasha dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee kii mey ka soo baxay magaalada baydhabo wuxuu xambaarsanaa halis aan indhaha laga qarsan karin oo ku soo wajahan dowladnimada nugulka ah iyo midnimada soomaaliya sidaan horay u xusnay qaabdhismeedka dowladda federaalku waa mid ku dhisan awood qaybsi degaannada soomaaliya ah si ay u noqoto tub dib u heshiisiin siyaasadeed madaxda dowladda federaalka ah waxay sheegeen oo weliba in dalku yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyadoo meesha laga saaray awooddii ra'iisul wasaaraha waxa ay kaloo sheegeen in dalku yeelanayo laba xisbi siyaasadeed taasoo laga dheehan karo in matalaadda siyaasadeed ee bulshada soomaaliyeed cidhiiri la gelinayo mudana guddoomiye mudana yaaliyamar weyn dowladda puntland iyo shacabkeedu waxay u taagan yihiin ilaalinta iyo ka shaqaynta qadiyadda soomaali mid ah nabad ah dimuqraadi ah kuna dhisan hannaanka federaalka ah dowladda puntland waxay aragti cad ka leedahay tubta loo maraya dhammaystirka hannaanka federaalka ee dalka waxay marar badan nala weydiiyey sababta aan uga qaybgeli la weynay kulamada madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ee loo yaqaan madasha wadatashiga qaran waxaan caddaynaynaa in madashu aysan ahayn hay-ad ama gole dastuuri ah oo lagu gooyo go'aannada masiiriga ee dalka dalku waa federaal wuxuu ka kooban yahay dowlad dhexe oo aan weli lagu heshin dhammaystirkeeda dhanka shuruucda iyo hay-adaha fulinta iyo dowladaha xubnaha ka ah oo mid walba leedahay degaankeeda dadkeeda hay-ado dawli ah oo ay mas-uul ka tahay xaqna u leh in ay si goonigoonni ah danahooda ugala xaajoodaan dowladda federaalka dhinaca kale hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka hadlay arrimaha ku aadan marka la eego caqabadaha ku horgudban dhammaystirka hanaanka dastuurka dalka federaalaynta iyo arrimaha kale ee lagu kala aragti duwan yahay siciid deni waxa uu markaa sheegay in dowladda soomaaliya iyo sidoo kale golaha watashiga qaran aanay go-aan ka gaari karin in wax laga bedelo marka la eego hanaanka doorashooyinka dalka lalaalo awoodda ra-iisul wasaaraha dalkuna uu yeesho laba xisbi oo qura iyo madaxweyne iyo sidoo kale ku-xigeen waa kan mar kale hogaamiyaha puntland siciidane ka in guud ahaan geedi socodka dowladdiska dalka soomaaliya uu si joogto ah ula kulmo caqabado siyaasadeed amni dhaqaale iyo kuwo farsamo haddana qodobada soo socda ayaa noqonayaa caqabadaha ugu waaweyn ee weli soomaaliya ka gaari la'dahay isfaham buuxa waxaana halkan idinkula wadaagayaa qodobadan kale ah qodobka koowaad geedisocodka dhammaystirka dastuurka ku kumeelgaarka ah qaybsiga awoodaha dowladnimo qaybsiga khayraadka dalka iyo deeqaha caalamiga ah qaabdhismeedka garsoorka maamulka dakhliga iyo maaliyadda dalka qadiyadda gobollada waqooyi ee gobollada waqooyi galbeeda soomaaliya somalilan maqaamka caasimadda diyaarinta iyo hirgelinta xeerarka hay-adaha federaalka ah hirgelinta doorasho dimuqraadi ah iyo dhismaha ciidan qaran dowladda puntland iyadoo ka duulaysa qodobada kor ku xusan waxay mudnaan siinaysaa waxay mudnaan siisay ka qaybgalka saddex kulan ee madasha wadatashiga qaranka halkaas oo aan la wadaagnay aragtida siyaasadeed iyo midda sharci ee dowladda puntland taas oo ku soo dhammaatay garawshiyo la'aan mudanayaal iyo marweyn haddaba waxaan mar kale ku celinaynaa in dowladda puntland diyaar u tahay in aan dowladda federaalka ah kala xaajoonno tubta dowladdhiska dalka sidoo kalena inta laga dhammaystirayo hannaanka dowladda federaalka ah dowladda puntland waxay ku dhaqmaysaa awoodaha uu siinayo qodobka labaad ee dastuurka kumeelgaarka ah federaalka iyo qodobka afaraad faqraddiisa labaad ee dastuurka puntland waxaan aad uga digaynaa in la isku dayo in puntland oo xuquuqdeeda ka doodaysa kuna socoto sharci iyo dastuur la hareer maro heshiisyada u yaalla dalka laguna dhaqmo wax liddi ku ah ummaddana la jah wareeriyo farriinteenna waxay ku socotaa dhammaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanee samaha jecel inay si dhab ah loo wada fadhiisto oo masiirka looga taliyo masiirka dalku kuma xidhna dadka marka xilkaa haya masiirka dalku wuxuu ku xidhan yahay cid kastoo ah oo awood u leh inay qayb ka qaadato sidii loo heli lahaa dal xasilan oo deggan oo aan dib dambe u burburin waxaan rajaynayaa in arrintaas loo dhuglahaado puntland wax badan bay soo qabsatay meel wanaagsan bay maraysaa isku darka soomaaliya iyo heshiiska u dambeeya waa inuu noqdaa mid wax u siyaadinaya waa inuusan noqon mid wax yeelaya mararka qaybtood waxaan ka digayaa dad magaca dawladda ka mid ah ama shakhsiyaad kaleeto oo dana khaasa leh inay ka uldiifaan ama aysan dan ka gelin xeerarka iyo shuruucda mararka qaarkood meelaha la ysugu yimaada lagu saxiixaya wixii la khaldamaanta waa khalad muddo dheer la socon doonna mustaqbalka ubadkeenna iyo dalkeenna waxaynu u baahannahay innagoo soo jeedna inaan si mug leh oo waafiya u xisaabtanno wixii aan gar u leenahayna aan gar u yeelanno wixii aynan gar u lahaynna aan ka garnaqsanno arrintaas waa arrin muhiim ah marxaladda dalku dhismayo oo isbeddello waaweyn ay ka socdaan oo ay ku soo kordhay isbeddelka ku yimid gobolka sool iyo ec c oo u baahan si taxadar leh in dalka looga fiirsado mustaqbalkiisa siyaasiga ah iyadoo aanan meel la saarin aayaha iyo mustaqbalka iyo meesha ay kaga jirta somalilan dhammaystirka dastuurka wuxuu ku noqon doonaa caqabad aan dhammaan oo u baahan xal joogto ah marka puntland wax ma diidane waxay rabtaa inay wax saxdo puntland waxay rabtaa aragtideeda inay si cad u dhiibato puntland waxay diyaar u tahay hay-adaheeda kala duwan ee masiiriga ka shaqeeya marxalad kasta iyo xilli kasta inay u ahaato mid u taagan sidii loo heli lahaa dowlad dhammaystiran oo ku dhisan nidaam federaal ah oo dimuqraadiya ugu dambayntii waxaan rabaa inaan halkan farriin uga diro shacabka puntland taas oo ah inay xoojiyaan midnimadooda ayna meel uga soo wada jeestaan wax kasta oo halis gelin kara amniga xasiloonnida iyo kala dambaynta waa in dadka reer puntland niyadda ku hayaan inay leeyihiin cadow badan oo ka soo horjeeda horumarkooda loo midoobo sidii looga hortegi lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in aysan qayb ka noqon wax kasta oo dhaawici kara waxna u dhimi kara midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed ee ku soo jiray soddon iyo laba sano nugayl bulsho iyo nuqsaan dowladeed lagana fogaado jahwareerinta jihada dalka iyo dhaawicidda loogaga bogsanayo ee u baahan dhaymo mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin xukuumaddu waxa ay xoogga saaraysaa muddada u dhiman inay wax ka qabato amniga iyo dhammaystirka doorashooyinka waxaan idiin rajaynayaa in kalfadhigaanu noqdo mid guul laga gaaro arrimaha masiiriga ee idin hor yaalla sida shuruucda miisaaniyadda iyo howlaha kale ee idin hor yaalla waxaan si rasmi ah inooga furan kalfadhigii kontoniyosaaad ee golaha wakiilada dowladda puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayuu ahaa oo furayay kalfadhiga saddex kontonaad ee golaha wakiilada puntland xilli uu gabagaba yahay muddoxireedka ama shantii sane ee loo doortay inuu hogaamiyo puntland oo bilooyin qura ay kaga harsan yihiin iyadoo ay muran ka taagan tahay arrimaha ku aadan doorashooyinka oo uu sheegay inuu qabanayo doorasho qof iyo codad dib u dhacana uu ku yimid oo markaa jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinku uu muujinayo in mudaxiraadka siciidani uu dhaafi doono wakhtiga doorashada taasi oo ay walaac ka muujiyeen xubnaha mucaaradka puntland dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa waxa uu isna ka hadlay waxyaabay u qabsoomay kalfadhigii hore ee labiyo kontonaad iyo sidoo kale shaqooyinka hortabinta leh oo horyaala kalfadhigan waa kan gudoomiyaha baarlamaanka ee puntland kalfadhiga saddex kontonaad ee golaha wakiiladu wuxuu ka mid yahay waajibaadka dastuuriga ee u guddo golaha wakiilada dowlada puntland waxaana diiradda lagu saari doonaa waajibaadka dastuuriga ah ee golahu xilsaaran yahay kuwaas oo ay ugu mudan yihiin dhinacyada xeerdejinta matalaada dadweynaha iyo korjeegtaynta hay-adaha dowladda kuwaasoo dhammaantood ku cada jantaa kalfadhiga saddex kontonaad mudane madaxweyne mudane yaaleemar weyn golaha wakiiladu isaga oo ka duulaya waajibaadkiisa dastuuriga ah iyo ajantii kalfadhiga islamarkaana gudanaya qorsha howleedkiisii kalfadhigaas waxaa loo qabsaday golaha wakiiladu isagoo tixraacaya soo jeedinta xukuumadda golaha u gudbisay ee ku aadanayd hindisaha warkabedelka dastuurka dowladda puntland si waafaqsan qodobka aad faradiisa koowaad xarafka ta wuxuu galu magacaabay guddi gaar ah oo falanqayn ku sameeyey hindisihii wax warkabedelka dastuurka dowladda buntland guddiga gaarka ah ee loo saaray arrimihii waxkabedelka dastuurka dowladda puntland isagoo cuskanaya qodobka oqoiyoaaaaad farqadiisa labaad ee dastuurka dowladda puntland guddigu wuxuu golaha u soo gudbiyey tala soo jeedinta guddiga ee hindisahii waxkabedelka dastuurka dowladda puntland goluhuna dood iyo falanqayn kadib wuxuu ku cansixiyey cod aqlabeeda golaa wakiiladu isagoo maraya dhammaan habraacyada ku xusan qodobka boqolisagaaliysoddonaad mawcad lee ku ansixiyey wax ka beddelkii dastuurka lagu sameeyey kadibna madaxweynuhu wuxuu ku soo saaray faafinta rasmiga ah ee dowladda puntland gudoomiyaha baarlamaanka puntland ayuu ahaa welina barnaamijka kulanka ayaad degeysanaysaan subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraha sayid sharafay heedahooyaga weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kanina waad nagala socotaan dhageystayaal markaan haddii aynu eegnana waxaa markaa kulan yeeshay xubnaha ugu sareeya ama hogaamiyaasha ururada xisbullah ururka islaamiga loo yaqaano iyo sidoo kale xamaas xubnaha hogaaminaya saddexdan kooxood oo iyagu inta badan ah kooxa ku bahoobay dagaalka ka dhanka ah maamulka yahuuda ayaa waxay ka hadleen xiisada ka taagan marka bariga dhexe ee falastiin iyo yahuudda iyagoo markaas sheegay in weerarkii xamaas ay ku qaadeen toddobadii bishan oktoobar qeybo ka mid a ah israel uu ahaa mid guulaystay qoraal ay soo saareen hogaamiyaasha kala ah hogaamiyaha ururka xisbullah xasan nasrallah ku-xigeenka guud ee kooxda xamaas hoggaankooda saalax al aroori iyo sidoo kale madaxa kooxda islaamiga jihaad loo yaqaano ziyaad al naqala balse lama sheegin goobta uu kulankan ka dhacay waxaase warbaahintu ay qortay in saddexdan xubnood ay markaa wada hadleen dhammaan hogaamiyaashu waxay ka wada hadleen horumarkii ugu dambeeyey ee ay sameeyeen kooxda xamaas weerarkii loogu magacdaray markaa duufaanta al aqsa iyo dhacdooyinkii ka dambeeyey ee raacay oo ay ka mid ahaayeen dagaaladii dhex maray xamaas iyo yuhuudda iyo sidoo kale iskahorimadyadii ku dhex xadka lubnaan iyo israel ee xisbullah iyo maamulka yuhuudda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xubnahan kulmay oo warbaahinta al almanaar iyadu markaa soo saartay xilli ay soo xigatay xubnaha hogaamiyaashan ee kulmay tan iyo xiligaa wixii ka dambeeyey markii uu dagaalka bilowdayna waxaa kordhay khasaaraha ugu badan uu gaaray dadka rayidka ee falastiin sayid nasrallah waxa uu markaa qiimeeyay muhiimadda ay leedahay in iskaashi ay yeeshaan kaale iyo alaaruuri iyo sidoo kale xisbulaaba si guud iyo si gobolba diiraddan ay saaraan inay kordhiyaan iska caabintooda si ay u gaaraan guul guud ayna usoo afjaraan maamulka yuhuudda taa ayaa muhiima si loo badbaadiyo dadka reer khaza iyo daanta galbeedba ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen xubnahan kulmay tan iyo toddobadii bishan oktoobar ururka xisbullah ayaa iyagu dhowr mar waxa ay markaa gantaalo u rideen dhanka xadka maamulka yuhuudda ay la leeyihiin iyadoo dhowr mar isdhaafsadeen madaafiic oo xubnahan iyo maamulka yuhuudduba ay markaa dhowr jeer iskahorimaad u dhex maray waxaana jirtay in dhowr mar ay isku dayeen xubnaha lubnaan inay ka qayb qaataan ama xisbullah dagaalka waxaase jiray dadaallo ay wadeen xubnaha ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan lubnaan oo inta badan iyagu sheegaya inaan la kordhin xiisada bariga dhexe lana joojiyo mar kale inuu iskahorimaad dhex maro ama ay dagaalamaan ururka xisbullah iyo sidoo kale maamulka yuhuudda oo iyaguba ay ka dhexeeyaan cadaawad soo jireena ah dhinaca kale haddii aynu eegnana xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa iyaguna waxay mar kale kulan ka yeesheen weliba waa kulankii ugu horreey ayaa laleeyahay oo dood furan ay ka yeeshaan xubnahan golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana ay isku afgarteen marka la eego in xabajoojin degdega la sameeyo walow ay u muuqato kaliya uun inay soo jeedin tahay oo dalalka qaar ay ka cagijiidayaan in si rasmi rasmiya ah loo meelmariyeen qaraar lagu dalbanayo in la joojiyo xiisada khaza si gurmad loo gaarsiiyo dadka falastiiniyiinta ay dhibaato adag wajahaya xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa laleeyahay waxay kulankoodii ugu horreeyey oo ah kulan furan oo ay si toosa ah uga qaybgalayeen doodna ay ka lahaayeen xubno badan oo matalayay dadka caalamka sagaashan dal ayaa la sheegay xubno matalaya inay kulanka ka qayb galeen oo ay ku jireen ilaa soddon wasiir iyo ku-xigeenno wasiirada arrimaha dibadda danjirayaal iyo xubno kale oo kamid ah danjirayaasha qaramada midoobe u qaabilsan qaar kamid a ah dalalka caalamka xubnaha shan iyo tobanka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe ee joogtada ah ay ku jiraan shan dal oo iyagu leh codka la yidhaahdo diidmada qayaxan oo ay ka mid yihiin mareykanka iyo ruushka ayaa ilaahay haatan waxay ku fashilmeen inay soo gudbiyaan layskuna raaca markaa qaraar lagu dalbanayo in la joojiyo dagaalka lagu hayo iyo duqeynta lagu hayo dadka reer falastiin si markaa xal loo gaaro sidoo kalena ugu yaraan gurmad deg deg ay u helaan dadka falastiiniyiinta ee dhibaato adag ku jira waxaa jiray dhowaan in markaa kulan albaabada u xiran yihiin oo yeesheen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulanka waxaa jiray in soo jeediyay qaraar loo codeeyay oo ay markaa soo jeediyeen xubnaha ilaa labaiyo toban ka mid ah hogaamiyaasha ama xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee joogtada ah kuwa oo dalbanayay baraaziil ayaan hogaaminaysay in markaa la joojiyo duqeynta khaza xabad joojin la dhaqangeliyo waxaase arrintaa gaashaanka u daruuray codka diidmada qayaxanna u adeegsaday xubfadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobey mareykanka oo sheegay inaan marnaba la joojin doonin weerarka israel ee waddo iyo duqeymaha israelna ay xaq u leedahay inay iyadu isdifaacdo taasi oo keentay inuu meelmar noqon waayo qaraarkii ay soo saartay brazil ay isku raaceen labaiyo toban ka mid a ah xubnaha golaha ammaanka ee gola ee joogtada ah sidaas oo kale iyana dhowaan waxaa jiray daraft ama qaraar ay soo saareen ruushka oo iyagu codka vitoga kuleh markaa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay balse waa la diiday qaraarka oo dalalkii kale ayaa ku raaci waayey kulanka waxaa ka qeyb galaya laleeyahay in ka badan sagaashan dal xubno matalay soddon ka mida ah wasiirada wasiir ku-xigeenada arrimaha dibadda iyo danjireyaal kale dhammaantoodna waxa ay markii ay meega qabsadaan ama mikrofonka ka sheegaya in fadhiga golaha in xabajoojin rasmiya la sameeyo dhibaatada iyo burburka lagu hayo khazana la joojiyo maadaama ay sii kordhayaan khasaaraha socda ama khasaaraha ka soo gaaraya dadka rayidka ee falastiiniyiinta waxaynu raacaynaa in la helo muhiimadda ay leedahay in si dhaba loo soo saaro qaraar sidoo kalena loogu yeero in la joojiyo dagaalka ayuu yidhi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee masar saameh sidaas oo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee jordan ayman safadi ayaa isna waxa uu yidhi anigoo ku hadlaya dhammaan magaca labaiyo labaatanka xubnood ee carabta waxaan qaramada midoobay ugu yeeraynaa inay si deg dega ah usoo saaraan qaraar lagu joojinayo xiisada markaa falastiin waxaana aada oga xumahay inay ku fashilmeen golaha ammaanku inay ilaa iyo haatan soo saari laayihiin qaraar lagu joojinayo colaadda ayuu yidhi xubnaha golaha ammaanku waa qasab inay qaadaan tallaabo ay markaa ku badbaadinayaan dadka rayadka ee falastiiniyiinta waa qasab in la dhageysto codka dadka matalaya in ka badan laba bilyan oo ka mid a ah dadka carabta iyo muslimiinta waa in sharciga la ilaaliyaa ayuu yidhi ayman safadi wasiirka arrimaha dibadda ee jordan oo si adag uga hadlay fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay sidaasoo kale xubnaha ka hadlay waxaa markaa ka mid a ah fadhiga antony blinken xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka oo isagu u muuqday weli inuu taageersan yahay maamulka yahuudda sheegayna in loo baahan yahay weli in israa'el ay markaa hesho fursad ay isku difaaci karto siduu hadalka u dhigay waxaa kaloo jira xubno badan oo ka hadlay fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay sheegayna in loo baahan yahay in xubnaha golaha ay markaa soo saaraan qaraar lagu dalbanaya in la joojiyo colaada bariga dhexe iyo sidoo kale duqeynta lagu haya dadka rayidka ee falastiiniyiinta ee khaza ku nool khasaaraha ayaa sii kordhaya shan ruux oo falastiiniyiin ayaa ku geeriyooday duqeymaha maamulka yuhuuda ay wadaan wax ka yar saddex toddobaad waana khasaare aada u badan marka la eego waqtiga uu dagaalku socdo iyo sida ay u burburiyeen maamulka yuhuudda khaza khaza waxay ku jirtaa xaaladii ugu xumeyd ay gasho iyadoo horeyba lix sano go-doon u ahayd haatan waxay kaloo wajahaysaa caqabado nololeed oo badan oo ay ka mid yihiin in markaa aanay lahayn biyo iyo koronto iyo wax kale laba dhibic saddex milyan oo ruux oo khaza ku noolna waxa ay markaa wajahayaan xaalad aad u adag sidaasoo kale fadhiga golaha ammaanka waxaa ka hadlay xogayaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhexeysa antonio guteres oo markaa dhammaan dhinacyada ugu baaqay in laisxakameeyo xiisadda bariga dhexna la joojiyo si dadku ay gargaar u helaan wuxuu sheegay in weerarkii ay markaa xamaas qaadeen laftirkeeda aan lagu ciqaabin dadka falastiin aan waxba galabsan loona baahan yahay markaa israel iyo laftirkeeda isxakamayso ogolaatana in la gargaaro gurmadna la gaarsiiyo dadka reer khaza weli barnamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network maxay galgalashado wadilaagu gacantiggaban gaban maayo aawi hagadmin waan ku garab socdaaye aguushan waan suuga gurshe la dha gabaldaya ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaanta cabduqaadir yuusuf bagaag iyo sidoo kale khadra daahir ciga waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka k n heese kale iyo warbixino kale ayaa noo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa arbaco taariikhduna waa shan iyo labaatanka oktoobar labada kun waa maalinta laba boqol ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan lixdan cisho hadii aan laydmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun toddobiyo tobankii allaha u naxariistee waxaa gobolka minnesota ee dalka mareykanka ku geeriyooday jenaraal maxamed abshir muuse oo ahaa taliyihii ugu horeeyey ciidanka booliska soomaaliya maantoo kale sanadii labada kun iyo labaatankii maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukuntay koob iyo toban eedeysane oo lala xiriirinayay inay kaalin ku lahaayeen weerar sanadkaasi lagu qaaday xabsiga dhexe ee xamar maantoo kale sanadka markuu ahaa kun afar boqol tobankii ciidan uu watay boqor henrigii koowaad ee ingiriiska ayaa ka adkaaday ciidankii faransiiska maantoo kale sanadkii kun sagaal boqol ciidamadii jarmalka ayaa ku duulay dalka ruushka iyagoo qabsaday magaalada caasimada ah ee moscow maantoo kalena sanadii kun sagaal boqol iyo kontonkii ciidamadii xilligaasi ee dalka shiinaha ayaa duulaan ku qaaday dalka kuuriyada waqooyi maantoo kale sanadkii kun sagaal boqol konton mareykanka ayaa dhammaan ciidamadeeda kala baxday dalka lubnaan maanta kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol lixdan iyo labadii dalka uganda ayaa ku biiray qaramada midoobe waxa uuna noqday dal xubinka ah qaramada midoobe ugu dambeyntii maanta kale sanadkii kun boqol lixdan iyo labadii madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika nelson mandela ayaa lagu xukumay shan sano oo xabsi ah guud ahaan waa iga xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay markaan aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay luulo nala socodsiineysay xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay oo qayb ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale ee barnamijka haddii egnana laleeyahay waxa ay qorsheynayaan gebi ahaanba inay ka baxaan heshiiskii ahaa inaan marnaba la tijaabin karin hubka nucleer-ka heshiiskan inay dib u fiiriyaan ayay doonayaan sidoo kalena gebi ahaanba ay ka baxaan sida qorshu yahay waxaa laleeyahay waxaa xerlayaasha iyo sidoo kale sharciyaqaanada ruushku ay diyaarinayaan oo ama ibeen mariyeenba marka la eego xubnaha golaha wakiilada iyo sharci in markaa gebi ahaanba la lalaalo ruushkuna ka baxaanba heshiiska loo yaqaano comprehensive nuclear test ban trety c t b t na magaciisa loosoo gaabiyo heshiiskan oo horey u wada gaareen dowladaha quwadaha waaweyn ee dunida ee haysta hubka waxgumaada ee nucleer-ka iyadoo oo markaa kabixitaanka heshiiskan uu imaanayo xilli weli ay taagan tahay xiisada military iyo tan siyaasadeed ee u dhexeysa xukuumadda moscow iyo dalalka reer galbeedka oo iyagu mar welibaba ku jira loolan adag oo dhanka siyaasiga iyo kan milatariga ahba xubnaha aqalka sare marka iyo golaha sare ee marka ruushka ayaa meelmariyey in gebi ahaanba la ogolaaday in laga baxo marka la eego heshiiska nucleer-ka ay hore u gaadeen ama ay hore u gaareen dalalka caalamka ee hubkan haysta sidoo kale xubnaha aqalka hoose ee golaha wakiilada laftirkoodu ay meelmariyeen toddobaadkii lasoo dhaafay si markaa gebi ahaanba looga baxo heshiiskan wuxuuna u baahan yahay gebi ahaanba inuu dhaqangal noqdo marka la eego qorshahan ay ruushka kaga baxayaan gebi ahaanba heshiiska nucliyerka inuu saxiixo madaxweynaha waddankaasi ruushka valadimir putin xukuumadda moscow ayaa lixdii bishan ama lixdii bishan oktoobar ku dhawaaqday inay qorsheynayso inay dib uga fiirsato sidoo kalena ay ka baxdo heshiiskii ay horey u wada gaareen marka la eego mareykanka iyo iyagu oo kaa u muuqday markaa marnaba ee mid qorsheysnaa la doonayan in lagu xakameeyo hubka nucleer-ka walaaca ugu badan ee jirana wuxuu ahaa in hubkan la xakameeyo maadaama hubkan uu yahay hub waxgumaada ee nucleer putin ayaa shantii oktoobar yiri waxaanu doonaynaa inaynu markaa tijaabino hubka nucleer-ka diyaar umii haatan inaan ku iraahdo xilligaas ayaan tijaabinayaa laakiin mar waliba waa wax anagu ay leenahay go-aankeeda ayuu markaa yidhi hogaamiyaha ruushka valadimir putin taas oo walaac badan dhalisay lagana yaabo in markaa ruushku qorsheynayaba inuu nuclear isticmaali karo xilli walba uu markaa u baahdo ama uu qorshahooda ku jiro dhinaca kale ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi ruushka sergey rabkof ayaa isna bilowgii bishan yiri in xukuumadda moscow ama ay qorsheynayso inay xushmeyso heshiisyadii hore u gaareen balse uu qorshaheedu yahay in ay tijaabiyaan hubka nucleer-ka haddii mareykanku laftarkiisa isticmaalo markaasi hubka nucleer si kastaba haatee qorshahan wuxuu u muuqdaa markaasi mid ay doonayaan dhinacyada ku loolamaya marka la eego awoodaha dunida inay markaa mid waliba uu dantiisa ka eego ruushka iyo mareykanka ayaa horey iyagu heshiiskan u wada gaaray waxaan heshiiskan uu dhigayay markaa inaan lagu degdegin sidoo kalena aan la isticmaalin lana tijaabin hubka waxgumaada ee marka nucleyeerka waxaana haatan muuqataa in ay ka fikirayaan marka la eego wadaha dunidu ama ruushkuba haatan uu ka fakarayo gebi ahaanba inuu heshiiskan ka baxo taasi oo walaaceeda dhalin karta dhinaca kale ugu dambeyntii haddii aynu egrana waxaa sii kordhaya tirada khasaaraha ama ku dhimanaya duqeymaha maamulka yuhuud ee ka wadaan khaza lix kun oo ruux ayay markaa kor u dhaaftay tirada dadka rayadka ah ee falastiin ee ku dhimanaya marka la eego dagaalka iyo duqeymaha maamulka yuhuuddu ay ka wadaan khaza khaza ayaa markan u muuqatay inay isku bedeshay xabaal wadareedyo maadaama dadka ku dhimanaya duqeymaha maamulka yuhuuddu ay saacad weliba kordhayso waxaana taa ay muujineysaa in khasaaruhu u muuqdo mid markaas sii kordhaya marka la eego haatan siday xaaladu tahay iyo sidoo kale in lix kun afar boqol konton ruux ay geeriyoodeen saddex toddobaad ka yartaa oo ka dhigan in haddii duqeymaha maamulka yuhuuddu sii socdaanna in khasaaro intan ka badan karo lagana yaabo toban kunoo ruux inay ku gaaraan wax ka yar saddex toddobaad toddobaadta oo walaaceeda leh in dunidu idilna ay daawanayso dhibaatada iyo xasuuqa lagu hayo dadka rayadka ee falastiiniyiinta ee khaza ku nool markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaan maqli jiray eh. safarkii danaha soomaaliyeed eh. usaan qaadayo soo noqod wanaag war bashiir madaxweyne muuse bixi miyaa safray waqlowmugooja cadduu tegey warba waa hurdaysaaniine madaxweyne xasan sheikh barisris buu ka degay baa la yidhi ingiriiskana waa usii gudbahayaa baa la yidhi qaramada midoobeyna wuxuu ku amri doonaa baa la yidhi cunaqabataynta hubka hadda soomaaliya ka qaadaan hay caalamka sida bangiga adduunka iyo imfta wuxuu ku qasbi doonaa baa la yidhi in laga cafiyo deynta soomaaliya war bashiirow gulwadayntaadu waa fogaatee heeska sheekada ku bilowdaanan ka ogaada inaad muraad leedahay ma isku shaandhayntii baa soo dhow wani bilaash ku shaqaynahayaad aragtay warbashiirow waxaad heli laheed badaniyaa kuu qoonsanayee khudbaduu maanta baarlamaanka buntland u jeediyana waxa uu ku sheegay golaha wadatashiga inuusan shaqo ku lahayn sababtoo ah hay-ad dastuuriya maahanuu yidhi xasan shiikhna wuxuu yidhi dowladnimadii soomaaliya uu burburinayaa deyntana waxba yaan nala ka cafin inuu yidhi warbawa nama taqaanina sidaasuu dowlad ku dhisahayaa warbashiiro war mahayside ixtiraafkii nidani baa laalay wuxuuna yidhi khaatuma buntland bay ka tirsan tahay dowladda soomaaliyana keligeed go'aanka ma gaari karto dee somalilan haddaanu nahayna hadalka dani waa soo dhowe gooynayna marka waxaan ku odhan lahaa dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war buntland warkama haysaane ciidamo taabaxsan mucaaradka ayaa shiray maanta waxayna dhaheen doorashada buntland wakhtigii loogu talagalay markii la gaaro haddii ay dhici weyso oo sidii loo qaban jiray si aan ahayn loo qabto wixii ka dhaca madaxweynaha dhabarka u ridanaya war anigu waxaan maqlayaa yaquub siyaadoole januari haddii la gaaro madaxtooyada maqaayadan ka dhiganaynaa haddaan rabnaa annagaa iskale marka ciidankaas ma yaaquub oo kalaa taliyuu ah warmow buntland qarabeed ayaantaasi sibaa wax ka yihiine caasimadii garow waan rabnay soomaali o dhammayn hadda caasimad u ahaato qola gooni inay tirada annagaasaan rabna ka yeelin hadii qalad weeye madaxweyne denina wuxuu wadaa waa dimuqraadiyad marka waxaan odhan lahaa ku kudayo buntland dayo siday dowladeedu tahay warbashiirdeero puntland warkama hayside nabadoon abwaan cabdulaahi maxamed jibriil oo la hadlay madaxweyne deni wuxuu yidhi cad ka laacay meel dheer intaad u cirbataagaysid mar baad adigu cayntaad lahayd cayr ka noqotaaye calooshaada geli boobkiyuu kula cubdoonaane cafis male nafcoobaha surkiiyo cunaha gaartaaye casiiskii rabbina kama aqbalo toobad celideede ninkiisa caqiidalaa garan kariyo culumma diimeede cabirtoolashadaad formaajo shalay ku cilladaynaysay caynkeedii baan doonayaa cid igu taageerta waa waxaan caqligu qaadan karin lagana ceesaaye cirkaa kaaga dhow beeg inaad nugu camaysaa buu yidhi aryadhahasamigay cabdulaba waxau yidhi how cadceediyo kuutaal cirka wacaawo leesku celiha cadceediyo kuutaal cirka wacaawo leesku celiha waygu ciidsantii taaladu cayn wareegsantii haddana cidii jiiday socodkee allow allow allow allow ciilka iga bixi miyay maraysaa wawadani waxay ka maraysaa inaan dubiyo maantaiyo haddaan dib ugu soo laabto eh. labadaa darbay taagantahe haatan kala doorta war hadday saas taa cadkaanoo eh. kucuna ama kuciidiy waxuu isaga dhihi waay war ku qabsi ku qadi xitaa waa jirtaa eh. odaga hal sano oo samarsiina maa loogu daro warbow mucaaradka buntland waa dad falanoo halbil bay ka doodahayaan war abwaan hadraawi wuxuu yidhi hadda kahor allah u naxariistee maqal waxaan ku haystaa muslinkiiyo waraabaha madmadowga tuhunkiiyo mashaqada dhex taallaa inay tahay ismaandhaaf moodaaga xooluhu marka ay la kulanteen muuqiisa aragtay cagaheeda maashaa asna wuxuu majiiraha uga daba maleegtaa celi maganta baadida ismaqiiqidiisi iyo mintidkiiyo dadaalka ah hadba muruq u siimaa ee muxuu sameeyaa ilkaha u midigoo micidaha u gacana waar waxaa kaloo la yidhi halkaad cagaha saarlayd waa intaad la seegtaa ha ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jiray war abwaan koor wuxuu yidhi ilaahay sidaan ka arki jiray waa ku socotaaye siigada ka haysaa rag bay sababi doontaaye nin kastoo sallaandheer u baxa siibashowxigi waar kalamaanay war mahaysaana xildhibaan barkad batuun oo la hadlay madaxweynaha muuse biixi wuxuu yidhi waa markii ugu horraysay wasiirka arrimaha dibadda iyo ku-xigeenkiisii iyo kiisii kale isku mid yihiin waa markii ugu horraysay wasiirka arrimaha gudaha iyo ku-xigeenkiisii iyo agaasimihiisii ay isku reer yihiin waa markii ugu horraysay wasiirka caafimaadka ku-xigeenkiisa agaasimihiisa iyo qaar kaloo badan isku qolo yihiin haddana waa markii ugu horraysay wasiirka waxbarashada ku-xigeenkiisii xildhibaankiisii wuxuuba isku qola yihiin dee marka wuxuu yidhi wixii oo dhan isku reer bay noqdeen warwaaqlo warka barqad batun ma aadan fahmine wuxuu yidhi madaxweyne wax badan baan rabay in aan kula kulmee waa ii suurtageli weysay xaaladda dalkuna meeshay marayso waad u jeeddaa gacanta inuu ka baxuuna halis u yahay hadda maanta qalinkaaga dalka ugu hiliyu yidhi haddii kale qarankan soomaalilan sheegaysa inta naga dhaaftid mamlakatu muuse biixi u bixi baasha warmow hadda muuse ma waxay ka maraysaa mahayo mana sugaayo imana maqne maarayow sideebuu xilku maskaxdiyo qalbiga uga mirmaya uga miirmayaawarbashiiru somalilan waxba ka garan mayside nidaami dhega male hadduu malag dhawaaqe magansaday wadkaygii wartaliyii hore booliiska soomaaliya jenaraal xijaar eh. oo xamdi maxamed kadii waraysatay wuxuu yidhi eh. doorashadii dhoweedee soomaaliya sidaan u qabannay eh. oo booliiska soomaaliyeed u hirgeliyey adduunkaa hadda wax ka barta quburo badanina way la soo xadhiidhaanoo waan siiyaa casharkaas horta waxaan ubaa jenaraal xijaar inuusan been ku sheegin wuxuu sameeyey wax cusub oon adduunka laga aqoonin inay ahaayeen mow adduunka haddee waxbaa la kala bartaaye habeen saacadad gudahoodun laba jeer hadlay ma sheegay wartaliya ha sheegin baaba yidhi ha sheegine muxuu sirtayo wixii la soo maray u sheegay war ma uu jiran dabagale maaha ninka hadlahayaa aryaadhaha kale maanay war ma haysiin geedkii shabaab la dhihi jira khayaano cusubow keenay macaawisley iyo ciidanka iyo cid kastoo la dagaalamaysana waa ku wargelihaynaayee ha ka digtoonaadeen dagaalkii ka dhacay shalay iyo doraad jicibow macaawisye macaawisleydana waa soo qaateen calankii soomaaliyana waa soo xirteen kadibna soomaalidu waa istaqaane taliyayaasha macaawisle iyo ciidamada dowladday la hadleen iyakoo isaga dhigaya inay tacaawusley caadiya yihiin hadda hebelow xaggay kaa xigaan iyo hebelow waa kuwa anaa ka dhacday ka kidibna hal halhalay u toogteen muga dhagarqabe waa dhagar batayoo maalinba nuucow iska dhigaahe ha laga dhiifoonaado dhugmana ha la lahaado waa ruux mageedismaris baa maalinba nooc iska dhigaya cadowga noo dhuntayow waxaad iska soo dhigtaba dhaayaha kugu foorano dharar kale nama khaldaysid ninkii dhuumanaaye dhabarkiisu muuqde dhaqsa loo ogaadaad sidiisii ka dhiganta maxaa loo dhihi waaye waar waxaa kaloo la yidhi ogow dhuumashada qaar wuu dhabar ku muuqdaa waa dhibiyo hadiime waa dhibiyo hadiime waaqlo waxaa kaloo la yiri dhaqaaq joog sigayga dhallan ku ilayaabe war calaa kulli xaal ciidan iyo shacabba waxaan kula talinayaa anigu sheekada shabaab wadaa waa dhuumashowgu ilmuhu cayaari jireen hadba dhinacayna ka imaanayaan hadba dhogorna way soo yeelayaan awalna waxay ahaayeen bahal dadka dharkiisoo kala wata maalinba nuuc soo xirtaanna wax u diidaaya male marka bahal intii la yaqaanay iyo kuwaan la aqoonin bahal layska jiro ninkii uu dhuuntaa dheefshirka dhabarka tooga shuudhowa ninkii uu dhuuntaa dheefshirka dhabarka tooga shuudhowa ah, hore loo yiri war cabdullah waxaa kaloon kaa maqli jiray doofaarkii nin dabaana weyn ka daaqaa beerta waa dabaal warkalamaanay war mahaysiine beelihii ku dagaalamaya shabeellada dhexe ciidan culusaa la kala dhex dhigay amarna waa la siiye ciidanka cid kasta oo xadgudub samaysa hubka ka dhigaa layidhi amarka ciddii idinka meeshay taagantaha ku toogtaa lagu amray hadda waxaa la rajaynayaa dabkaa waan waan haddii lagu kala bakhtiin waayey awood ciidan in lagu bakhtiiyo waxaa kaloo la rajaynayaa hadday ganacsado tahay iyo siyaasi tahay iyo hadday shabaab tahayba intii ku lug lahayd dabkaasoo danka raadinaysay in ayagana midba meeshiisa loogu tago urbow ciidanka beelaha lakala dhex dhigay madaxweyne shariif malagala tashaday haddee war waxaa kaloo la yidhi diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraab laabtaane eh. qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlkii nebigiiye eh. waa duul ilaahay qarribay iyo khawaariije eh. al-shabaab qandhiyo waa xanuun qoorta noo galae qarni hore rasuulkaa ka digay sida qiraalkaaye inta ay khawaariijta xumiqaarad nala joogto inta ay carruurteenna qalan weli aan qaan gaarin inta ay dhallaan iyo qof weyn qoorta ka jarayso inta ay qabiir iyo haldoor naga qisaasayso inta uu dad qaaliya shabaab qalad u laynaayo intay qarax ku dilayaan midkii noo yar hana qaada soomaalahay gunnimo qaasa baa noogu qoran meel intii iilka looga qooday shabaab qaalaad ku deelayaa qiyaasi intii kalmanaad maqlayseen gudahaan waan intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen kairan gabagada barnamijka waxaan kaga tegaya heesuu ku luqeeya fanaanka xasan aan samatar heystii ha kabarbahnaashe intaan barnaamijkan lamidka kulmi doona nabadgelyo